alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed mowduuca muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay maada tacrifu can shiica shiica maxaad ka taqaanaa waa cunwaan hariib ah shiicada in badan waa la maqlaa laakiin dad fara badani shiicada iyo waxa ay qabaan ama ay rumaysan yihiin ma yaqaaniin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u qabaan shiicadu inay tahay madaahibta wax la mid ah, oo sida afarta madhabood oo kale inay la mid tahaa dadka qaar laga yaaba inay ka rumaysan yihiin marka wax habboon in loo aqoon yeesho la ogaado shiicadu waxay tahay maantana caalamka aad bay ugu fidaa meelo badan inay ka jiri jirinna waa laga aasaasay oo way ku fiday waxayna isku dayayaan inay meel walba oo aan laga aqoonin inay galaan madhabkooda iyo caqiidadoodana waa faafinayaan waddanno badan oo waddannada islaamka ka mid ah oo aan shiica ka jiri jirin hadda waa laga bilaabay shico oo madhabkii tashayuca ama shiicannimada ayaa laga bilaabay in lagu faafiyo xarumana looga sameeyey soomaalida shiica ma jiri jirin hadda laakiin waxaa la bilaabay in dad soomaaliya oo lagu raadeeyey madhabkii shiicannimada ayaa hadda ifafaalihiisu bilaabmay internetada waxaa ku jira soomaali loo laqimayo madhabkii shiicanimada waxaa ku jira qaar ku doodaaya oo hadal la jeedinaya waraysiyana bixinaya iyagoo shiicada u doodaya oo tashayucu inuu sax yahay ka hadlaya waxaa jira soomaali saxaabadii qaarkood nacdalaysa internetka waxaa ku jira nin soomaaliya loo laqimaayo oo caa'isho nacdalaya um اlmؤminiin zawji الnabiy salى اllahu عalيه wasalam ayuu leeyahay caaishaةa almalcuuna calayhi min allahi ma yastaxiq ifafaalahaasi maadaama uu bilaabmay waxa lagama maarmaana bal in shiicanimada wax laga ogaado ayaa lagama maarmaana erayga ashiica waa maxay ashiica luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa alfirqa waxay la macno tahay koox waa macnihiisa lugawiga ah isilaaxaanna waxaa loo yaqaannaa kuwa cali iyo tafirtii cali radia allahu canhu wa ardaah yacnii ka weli yeelanaya jeclaanaya iyaga u xaqlinaya kana fadilaya saxaabada kale ka fadilaya oo cali fadilaya iyaguna waa maraatibo waa sii kala daran yihiin laakiin qadarka ka dhaxeeyaa wuxuu yahay waa inay cali ka aaminsan yihiin cidda saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ugu khayrka badnayd ee ugu fadliga badnayd mar labaadkana ay ka aaminsan yihiin inuu isagu xaq u lahaa maamulka muslimiinta inuu qabto markii nebiga la oofsaday dabadeed aynay ahayn in cid kale qabato haddii cid kale ay qabatana inay tahay in laga boobay cali dabadiina tafiirtii cali un inay qabanayso qadarka ka dhexeeya waa intaas dabeed waa sii kala tegan yihiin oo wax badan baa u dhexeeyo oo firaq badan bay u qaybsameen iyo kooxo badan kooxahooda intaynaan wax ka tilmaamin marka ugu horraysa aan isweyddiinnayaa aasaasay salkoodu xagguu ku arooraa jawaabtu waxay tahay shiicannimada waxa aasaasay nin yuhuudi ah oo cabdullaahi ibnu saba la odhan jiray yuhuudi buu ahaa islaamnimuu muujistay wuxuuna islaamnimada u muujistay inuu diinta islaamka fasahaadiyo oo cadow dabadeed inaanu diintii islaamka waxba yeelaynin ayuu gartay dabeedna wuxuu is dhex gal oo daakhilkiiyo gudaha ka fasahadi sidaasuu islaamnimada u muujistay muraadku uga gol lahaayoo uga dan lahaana waxay tahay inuu islaamnimada kharribuu doonayo fasahaadiyo waa takhriib min addaakhil saasuu rabay ahlucilmigu waxay yidhahdeen ninkaasi islaamnimadu dhabkama ahayn waxaana caddaynaayo waxa ka soo baxay ee uu markii dambe la yimi markii hore wuxuu ku bilaabay inuu yidhaahdo maamulka muslimiinta inuu u taliyo waxaa xaq u leh caliy bnu abi aalib oo marka nebiga la oofsaday cidda u xaq lahayd ee loo dardaarmay waxay ahayd caliy bnu abi aalib taasuu ku bilaabay wuxuu dhi nebi weliba wuxuu leeyahay wasi yacni miduu u dardaarmay nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam caliy bnu abi aalib buu u dardaarmay jagada waxaa la yidhahdaa sidaa waagii horena waa aaminsanaayo sida uu cali ka sheegaayo wuxuu ka aaminsanaa inuu yuushac uu ku sifaysnaa oo muuse dabadiina cidda wasigee loo dardaarmay yuushac inay ahayd buu u qabay yuushacna waa ku talax tegi jiray markuu yuhuudiga ahaa markii dambena wuxuu yidhi waxaa xaq u leh oo loo dardaarmay talada ummadda cali bnu abi aalib rasuulka sala allahu alayh wasalam dabadi kuma joogin qadarkaas wax rajco la yidhaahdo ayuu sheegay oo wuxuu yidhi muxammed waa soo noqon doonaa oo dib buu u soo noolaanayaa mar labaad buu soo laabanayaa waxa la yaab le buu yidhi dadka aaminsanoo odhanaaya ciisaa soo noqonaya haddana odhanaaya muxamed ma soo noqonayo say u dhici kartaa muxamed baa uga mudan inuu soo noqdo oo markii la oofsaday ee u dhintay dabadeed mar labaad inuu soo laabto adduunyada ku soo laabto muxamed baa u xaqnimo badan kuma joogin intaas wuxuu markii dambe yidhi cali waaba ilaahoo daatadii ilaahay baa dhex gashay oo waa macbuudba waxyaalihiisaa uu aaminsanaa waa faafiyey waddanno badan beledo badan buu isaga dab qaaday oo shaam iyo ciraaq iyo masar yacni meelo badan buu isu maray meel walbana waxaasuu ka akhrinayay cali oo nool ayay yidhahdeen cali ow ilaah baa tahay shiicadii baynay ka mid ahaayeen kuwa saa ku odhanaya cali godad buu u qoday kuwii caynkaa yidhi shiicadu may wada odhan markaa qayb ka midaa tidhi qaybtii sidaa tidhi cali godad buu u qoday dab buu ku shiday dabkii buu ku guray waatuu cali bnu abi aalib gabayga ku yidhi lamaa ra'aytu alamra amran munkaran ajajtu naarii wa dacawtu qambara lamaa ra'aytu lmra amran munkara ajajtu naarii wa dacawtu qambara arrin xun markaan arkay buu yidhi dabkaygii baan huriyey buu yidhi oo shiday qambarna waa u yeedhay qambar waa ninkii ka mas-uul ahaa ciidanka cali ee dadkaa gaaloobay yacni u mas-uulka ahaa inuu dabka ku guro cali uga mas-uulka ahaa firaqa shiicada qaar badan baan gaalnimadooda laysku khilaafsanayn waxaa ka mid a qolada saba'iyada la yidhaahdo cabdullaahi ibnu sab'a loo nisbaynaayo saba'iya la yidhi waa kuwa dabka uu ku gurayey cali ibnu abi taalib waxaa ka mid a qolo quraabiye la yidhaahdo maxaa quraabiye loo yidhi wuraab waa tukaha waxay odhan jireen cali iyo muxammed siday laba tuka isugu eeg yihiin oo kale isugu ekaayeen laba tuka miyaad kala garan haddii midna kuu yimaado midna kaa tago inuu kii hore yahay iyo inuu ku kale yahay saasoo kaleaan cali iyo muxamedna loo kala garanayn bay yidhahdeen ghuraabiyaa la yidhi tukahay ku matelayeen baa loo nisbeeyey waxay yidhaahdeen risaaladduba calay ku socotay jibriil baa kula qaldamay muxamed oo mooday inuu caligii yahay khuraabiyaa la yidhaahdaa la iskuma khilaafsana inay gaalo yihiin waana qolo shiicada ka mid ah qolo saddexaad nusayriyaa la yidhahdaa nusayriya maxamed ibnu nusayr nin la yidhaahday u abtirsadaan waa firqo baatini ah yadana gaalnimadooda la yskuma khilaafsana calawiyiin bay maanta sheegtaan waana jiraanoo waa baaqi qolada suuriya ka tani saa ka mid ah xaafid alasad oo dhintay calayhi min allahi maa yastaxiq iyo inankiisa oo maanta muslimiinta laynaya oo kursiga ku fadhiya qoladaa nusayriyaday ka mid yihiin shaykhulislaam ibnu taymiya markuu sheegaayo wuxuu idhi akfaru min alyahuudi waannasaara yuhuudda iyo kiristaanka iyagaa ka gaalnimo badan qoladaa nusayriyada la yidhahdaa waxa dhaama yuhuudda iyo nasaarada dhaanta waajibaadkii shareecaday inkirayaan oo dafirayaan beenbeen bay islaamnimada u sheeganayaan muxaramaadkii shareecadu xaaraantinimaysay dafirayaan laa ilaaha ilaa xaydaratu lanzacu lbatiinu bay yidhaahdaan xaydarahan cali bay uga jeedaan laa ilaaha ila allah waxay ku beddeleen laa ilaaha ilaa xaydaratu lanzacu lbatiin laa ilaaha ila allahu markay yidhaahdana allah waxay uga qastayaan oo uga jeedaan caliyu bna abi aalib shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa ku sheegaya kutubtiisa inay saa yidhahdaan hadda waxaa loo yaqaanaa magaci nusayriya dad badani uma yaqaaniin calawiyiin bay la baxeen isticmaalkiibaa calawiyiin ku magacaabay waxay ku caana maaleen calawiyiin shiicada kale inay la mid yihiin bay dadka qaarkoodna moodaan mana aha waa gaalo gaalnimadooda aan la isku khilaafsanayn culammada islaamka laba iskuma khilaafsanaan waxaa ka mida qaraamito qole la yidhahdaa shiicada ka mid ah xamdaan ibnu qurmud ayaa loo nisbeeyaa waajibaadka shareecada waa dafirayaan waa baطiniya muxaramaadkii shareecadana waa dafirayaan waa qoladii beri ku soo duushay saddex boqol iyo toddobiyo toban markay hijiriyadu ahayd qoladii maka ku soo duushay weeye ee xujaajda birta ka asashay iyagoo dawaafaya iyo iyagoo manaasigtii jooga ayay birta ka asleen makay soo galeen abiaahir alqurmudi baa watay waa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada markaasaa seefta lala dhex galay xujaajtii iyo dadkii dawaafayey markaasuu isaguna ilinka fadhiistay ana allaahu akhluqu alkhalqa wa afniihim isagoo leh aniga ayaa allaah ah khalqiga anaa abuuray anaana baabi'inayo o dhammaynaya sidii baa birta looga aslay dadkii xujaajta ahaa ceelka zamzamkaa lagu guray in ka midana waa la qafaashay xajar aswadkana waa la fuqsaday weligaa ma maqashay xajar aswadka ciidan soo duulaa fuqsaday nimanka fuqsaday nimanka qaraamidada la yidhahday ahaay way qaateenoo dhulkoodii bay u qaateen laba iyo labaatan sanay la maqnaayeen waa qolo shiicada ka mid a yagana layskuma yskuma inay gaala yihiin laba iyo labaatan sano dabadeed ayaa mid xagga bini aadamnimada kii hore yara dhaama ayaa xukunkii iyo taladii yaga u qabtay masaa'ib iyo dhibaatooyin badanna waa ku dhaceen dabeedna markii dambe waxay isku qanciyeen warbeladu waxay inaga haysataa waxa weeye waa xajarkan aynu haysanno dhagaxane xajaru aswadke aan iska celinno kaasaa soo celiyey sidaasaa loo keenay culammadii muslimiinta qaar ka mid ah maalintaasay qafaasheen addoommay ka dhigteen oo dhulkooday la tageen shiicada waxaa ka mid ah qolo la yidhaahdo duruus waa firqo baatini ah oo iyaguna gaala gaalnimadoodana la iskuma khilaafsana caqaa'id badanoo kufriyay leeyihiin oo gaalnimo ah muxaramaadkao dhan bay xalaashanayaan waajibaadkao dhan bay dafirayaan waxay ugu necab yihiin muslimiinta waxay jecel yihiin gaalada iyo yuhuudda waxay ka jiraan lebnaan way ka jiraan waana meeshay ugu badan yihiin suuriya waa ka jiraan falastiin waa ka jiraan qaybta duruusta ka mid a ee falastiin deggen markii yuhuudda iyo muslimiintu islaynayeen yacni yuhuudday la dhan ahaayeen markii dambena toos baabay u dhex galeenoo ilaa ciidamadooday ku jiraan derajooyin iyo martabooyin sarena waa ku haystaan waxayna ugu jecel yihiin muslimiinta inaan midh laga reebin oo la wada xasuuqo shiicadayna ka mid yihiin waxaa ka mid a ah shiicada qolo la yidhaahdo ismaaciiliya yaguna waa firqa baatiniya waa qolyaha iyaguna gaalada ee gaalnimadoodu caddahay aan ishkaal ku jirin bay ka mid yihiin firaq badanoo noocaasaa jira ismaaciiliyadu hindiga qayb baa joogta sacuudigana najraan meesha la yidhaahdo qabiilo degta ayaa ismaaciiliye ah shiicada sacuudiga waa laba nooc qola waa raafido oo waa qolada qatiif iyo yacni khobar iyo meelaha dega madiinana nakhaawilada nimanka la yidhaahdo weeyaane kuwaas waa shiicatu raafida waa qoladii khumayni qolada labaad ismaaciiliya la yidhaahdaayo mukaarimana waa la yidhahdaayo najraan bay ku dhaqan yihiin qolada raafidada ee qolada khumayniya kuwaasi way gaalaysiyaan ismaaciiliyada oo waxay yidhahaan kuwaas waa gaalo nusayriyada lafteeda waa kuwa suuriya haystee yacni way gaalaysiyaan laakiin dan kaley ka leeyihiin markay u gargaarayaan waxay ka leeyihiin madhabkooda hadhow inay ku faafiyaan bay uga dan leeyihiin muraadkay uga jeedaan waa saas marka firaq badan oo gaalo ah oo gaalnimadooda aan shaki ku jirin oo baa jirta wax ka mid aynu sheegnay maynaan wada sheegin nin kastoo doonaya diinta inuu fasahaadiyaa shaarka shiicannimuu soo xidhanayaa taasaanu ku soo dhuumanaya waa huluul uu soo geli karo nin kasta oo doonaya diinta inuu fasahaadiya waxaase hadalkeenu u badnaan doonaa in sha allahu tacaala qolada la yidhaahdo alraafida ama alimaamiya ama alisnay cashariya intaanan se qoladaa gelin waagii hore culammadu waxay u qaybin jireen shiicada saddex qolo sida shaykhulislaam ibnu taymiya wahayruhuba ay cabbireen oo waxay odhan jireen waa haaliya iyo sabaaba iyo mufadila waa saddex nooc nooc walba firaq badan baa soo geliya qole waa haaliyo waa qolo talax tagtay waa qolada kufriyaadka iyo gaalnimada caddaystay haaliyaa la yhaha way talax tageen qole waa qolo labaadoo sabbaabaa la odhan jiray waa qolada saxaabada aflagaadaysa cayda laakiin ghuluwigaasoo kale aanu ku sugnayn yacni kufriyaadka cadcadi aanu iyaga ku jirin waagii hore saasaa la odhan jiray laakiin dib waxaynu ka sheegi doonnaa kuwii sabbaabada la odhan jiray laftoodu inay haaliyo noqdeen ahlucilmiga qaarkood baana hore u sheegay oo shawkaani ka mid yahay oo waxa uu tilmaamayaa qoladii markaa sabaabada ahayd lafteedii way talax tageenoo haali ay noqdeen halkaasay isugu biyo shubteen qolo saddexaad baa jirto zaydiya la odhan jiray zaydiyada qolada la yidhahdaa waxay u abtirsan jireen zayd ibnu cali waxaynay ku dhaqnaayeen oo joogeen yaman iyaga qudhooduna kooxay u sii qaybsameen oo jaaruudiya iyo saalixiya iyo yani batriya iyo ayay u qaybsameen firaq bay noqdeen yacquubiya firaqaa zaydiyadana waxaa ugu darnayd qolada jaaruudiyada la yidhaahdo xagga raafidaday u dhoweyd kuwan kale way ka talax tag badnayd jaaruudiyadu xuusiyiinta nimanka la yidhaahdaa waa firqaday ahaan jireen zaydiyada kale waxay ahaayeen qaar ka quluwi badan oo cumuuman zaydiyadu ha qabaan inuu cali ugu fadli badan yahay saxaabada taladana uu isagu u xaq lahaa sidaa ha qabaan laakiin badankoodu waxay lahaayeen kii laga fadli badnaa inuu talada qabtaa way bannaan tahay kii fadliga badnaa isagoo jooga oo khilaafadii mafduulka kii laga fadli badnaa khilaafadiisii hadduuba talada qabto way asaxaysaa sida kale ha fiicnaateen taladii in laga maroorsaday ama aan lagu siminee laga qaaday kii afdalka ahaana oo kii laga fadliga badnaa u qaataana khalad ha ahaato laakiin wax gaalnimo iyo fisqi gaadhaya ma ahayn ayay lahaayeen zaydiyada badankoodu jaaruudiyadu waxay lahaayeen maya waa gaalnimo raafidaday taa kala mid ahaayeen in taladii cali laga boobaa oo abubakar qabtaa oo haddana cumar qabtaa oo haddana cusmaan qabtaa yacni waxa weeye waa arrin gaalnimo keensanayay lahaayeen marka firaqa kale zaydiyada way ka duwanaayeen oo xagga raafidada ay u dhowaayeen haddana raafidadu waxay qabeen jaaruudiyadu inay gaalo tahay yagii baa iska alaysinaya ma dad kale ay caana u lisayaan ya hadday shiica lafteediiba isgaalaysiinayso iyaguba milladda iska saarayaan oo diin aynay isu ogolayn bal dad kale maxay ka aaminsan yihin baad u malaynaysa qoladii jaaruudiyada ahayd waa xawsiyiinta markaa qolada la yidhaahdeen waxay hadda usii siqayaan oo usii dhowaadeen xaggii raafidada iyagoo markii horeba ghuluwi ku jiray oo zaydyada kale ayna la mid ahayn ay ka duwanaayeen shiicada yaman oo dhammina wada xuusiyiin ma aha kuwani eeraan bay isku xidheen waxaana jirta wasiiqo waraaqo ay qorteen oo ku saabsan madhabkooda iyo caqiidadooda alwasiiqa alfikriya ayaa la yidhahdaa shiicada qolayna waa ku dheeraanaynaayo waa qolada marka hadda caalamka ugu badan madhabkana shiicanimadana aadkii aadka u faafinaysa beledo badanna tegaysa qoladaasi magacyo kala duwan bay leeyihiin alimaamiya waa la yidhaahdaa isnay cashariya waa la yidhaahdaa raafido waa la yidhaahdaa maxaa raafido loo yidhi raafido waxaa loo yidhi zayd ibnu cali waa zayd ibnu caliy ibnu xusayn ibnu cali ibnu abi aalib cali ibnu abi aalib baa awow labaad u ah inankiisii xusein baa awow koowaad u ah inankuu sii dhalay caliyu bnu xusayn oo zaynulcaabidiin la odhan jiray aabbihii ah zayd ibnu cali baa la yidhahdaa zaydiyadu waa ninkay u abtirsadaan madaxdii jirtay ee dulmiga samaynaysay ayuu zayd ibnu caliyin ku baxay hadda mawduuca khuruujka iyo markaysagaa sida ay tahay ashyaada hadda kama hadlayno ta'awul iyo ijtihaad bay ka ahayd rubamaa in axaadiistu aynay soo gaadhinna waa dhici kartaa almuhim zayd ibnu cali waa baxay calan buu mutay madaxdaa dulmiga samaynaysa inuu la dagaalamo ayuu markaa u baxay shiico badan baa ku soo ururtay way isu soo habar wacdeen way u yimaadeen aanu gargaarna yidhahdeen qaarkood ba haddaba waxay yidhahdeen aan iska hubsanno caqiidadiisa aan imtixaanno maxaa lagu imtixaanayaa abubakar iyo cumar maxaad ka aaminsan tahay zayd ibnu cali baa la weyddiiye oo lagu yidhi abubakar iyo cumar ka warran waxay doonayeen inuu yidhaahdo waa cadowye ilaahay waana gaalo sidaasay ugu gargaari lahaa ma odhane wuxuu yidhi humaa wasiiraa jaddii awowgay oo nebigii ah sala allahu alayhi wasalam ila faatima binti rasuul buu ka istiran yahay xusayn ibnu cali waxaa dhashay faatima labadii wasiire awowgay weeye bimacnaa rasuulkii ilaahay oo awowgay ah labadiisii wasiir weeye iyo gargaarayaashiisii waa ammaana nimankii raafidada ahaa halkii bay kaga dhaqaaqeen zayd ibnu cali wuxuu ku yidhi rafadtumuunii rafadtumuunii war waa i tuurteen war waa i tuurteen waxaa lagu tuurayna waxay tahay waa inuu abubakar iyo cumar gaalaysiin waayey oo ka beri noqon waayey oo waxay yidhahdaan nimankaa raafidada ama imaamiyada la yidhahdaa laa walaa'a ilaa bibaraa weli noqosho laga weli yeeshay aalubaydka oo la jeclaaday ma jirto haddaan abubakar iyo cumar laga beri noqon si kasta hadduu u yidhaahdo ruuxaasi caliy bnu abi aalib waa jeclahay xasan iyo xusein waa jeclahay aalubaydka kale waa jeclahay haddaanu tuurin abubakar iyo cumar oo aanu ka beri noqon oo aanu diinta ka saarin oo aanu odhan gaalo iyo cadowyo ilaahay bay ahaayeen fircawn iyo haamaan bay ahaayeen shar oo dhan aanu ku sheegin aalubayd ma jecla afka baarkiisu hadalkan kale kaleebayidhi waxay wax ku qiyaasayaan waa taas magaca raafida saasuu ku baxay intii zayd ku soo hadhay zaydiyay noqotay intii ka dareertee ka tagtayna raafiday noqotay hadda shiicada caalamka ugu badani waa raafido isnay cashariye maxaa loo yidhi waa magac labaad ay leeyihiin isnay cashariyana waxa loo yidhi waxay aaminsan yihiin labiyo toban imaam oo macsuumah oo aan dembaabayn oo aan qaldamayn ayaa jira labiyo tobankaa imaam baana u xaq lahaa talada inay u kala dambeeyaan oo marka mid tagaba ka kala qabto labiyo tobanka imaam ay sheegayaan mid tala qabtay kuma jiro laba mooyaane laba qura tala ka qabtay oo muslimiinta tala u qabtay inta kale wax xila iyo mas-uuliyad ah oo maamulka ummadda ah oo ay qabteen ma jirto labada talada qabtay waa caliyu bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaah waa alkhaliifatu alraashid waa alkhaliifatu araabic khulafaa uraashidiinkanana ka mid a ah. iyo inankiisii xasanu bnu caliy oo isaguna muddo lix bilooda talada hayey markii aabbihii la dilay dabadeed inta kaley sheegayaan mid tala qabtay kuma jiro labiyo tobankaa imaam inay jiraan aaminsanaantaay aaminsan yihiin daraaddeed ayaa isnay cashariyana loo yidhi magac saddexaad bay leeyihiinoo imaamiyaa la yidhahdaa imaamiyana maxaa loo yidhi imaam muntadoray sugayaan oo ay leeyihiin god buu galay laba boqol iyo lixdan markay hijiriyadu ahayd waa qarnigii saddexaad ayuu god galay godkiibuu ku maqan yahay hurdo dheer buu iska galay weli kama soo bixin qarnigii shan iyo tobnaad innagoo ku dhex jirna weli waa la sugayaa inuu soo toosoo soo baxo sugitaanka imaamka ay sugayaan ay leeyihiin waa soo baxayaa markay sheegaan waxay yidhahaan cajala allaahu farajah ilaahay farajkiisa hadda dejiyo oo deg deg ha u soo saaro saasay ku duceeyaan markay soo koobayaana caji bay u soo koobaan cayn iyo jiim cajala allahu farajahu bay ka yacni ramsi tahay imaamka ay sugayaan daraaddeed ee khayaaliga ah baana imaamiye loogu magacaaba ama labiyo tobanka imaame ay rumaysan yihiinba caalamka shiicada joogta badankoodu waa raafido waa qoladaa imaamiyada ama raafidada ama isnay cashariyada kolba magacaad ku magacawdaba waa qolyaha weeye waa qolada eeraan u badan ee khumaynina ka mid ahaa ee taladana haysa waa qolada hadda ciraaq taladeeda loo dhiibey ee gaaladu gacanta u geliyeen waa qolada lebnaan markaa joogta ee xisbullaahi isku magacowda xisbullaahi maahe waa xisbu laati waalcuzaaye waa xisbigii laatiya cuzo weeyaane xisbigii ilaahay maahe qolyahaasaa ka mid ah meelo badan oo kaleoo caalamka ka mida waa ku dhaqan yihin hadday hindiya tahay hadday bakistaan tahay hadday afghanistaan tahay hadday turkiga tahay hadday baxrayn tahay hadday qatar tahay hadday kuweyt tahay hadday sacuudiga tahay hadday waddanno badan oo kale tahay waddanno badanaynay ka jirinna way doonayaan inay wujuud iyo jiritaan ku yeeshaan oo dowlad faafinaysa madhabtaas wax kastana ku bixinaysaa u dhalatay waa waxaynay weligood helin waa dowladda iiraan khumayni baa aasaasay oo dowladdaa dhaliyey calayhi min allahi maa yastaxiq khumayni wuxuu yidhi markii taladii iiraan ay qabteen waxayna saaran tasdiiru thawra wax la yidhaahdo ila albilaadi alcarabiya kacdoonkan waa inaynu u waaridnaa beledada carbeed intan inaguma filla dhulka carabtee kale si aynu kacdoonkan uga aloosi lahayn waa inaynu isku daynaa khudad bay dejiyeen la yidhaha khuda khamsiiniya oo konton sano loogu talagalay oo leeyahay toban sano waa in waxaa la qabtaa tobanka labaad waa in waxaa la qabtaa tobanka saddexaad waa in waxaa la qabtaa tobanka afraad waa in waxaa la qabtaa tobanka shanaad waa in waxaa la qabtaa waxaa doonayaa bilaadka carbeedna inay qabtaan oo kacdoonnadaasoo kale ku sameeyaan majooratina ay ka noqdaan taladana ay qabtaan ahlu sunnihii ka jiray eeraan waxaa lagu sameeyey xasuuq iyo deldelaad aad iyo aad baa loo dhibaateeyey iclaamkuma soo saaro wax hoos loo dilo iyo wax calan loo dilo mid walba waa lagu sameeyey taa hadda markaa ka warrami mayno bal caqaa'idda ay rumaysan yihiin aan wax ka mida tilmaanno waxyaalahay qabaan maxaa ka mid ah nimankaa raafidada la yidhaahdaa caqaa'id badanoo kufriya ama gaalnimo bay qabaan caqaa'idda ay qabaan waxaa ka mid ah inay leeyihiin qur'aanku waa muxaraf waa la beddeley siduu ilaahay u soo dejiyey ma aha qur'aanka ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay ilaalinayo innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa dikriga soo dejinnay annagaana ilaalinayna allah yidhi iyagu waxay leeyihin waa la beddeley oo maxaa lagu beddeley wax badanoo ku jiraa laga saaray qur'aankii oo laga tuuray tartiibtii aayaadku ay lahaayeen baa la kala beddeley si macnihii loo qaso ziyaado iyo nuqsaan baa lagu sameeyey weliba ma laha waxa laga saaray waa wax yar ee waxay leeyihin waa wax fara badan kutubtoodu waxay qoraysaa qur'aanka aayadihiisu inay yihiin toddobiyo toban kun oo aayadood kutubtooda muctamadkaa qoraysaa qur'aankana waxaynu ogsoonnahay lix kun iyo dheeraad in aayaadkiisu yihiin caddiga kuufiga hadda markaa sida loo tiriyey tacdaaddo kala duwan baa jirooo meelaha qaar baa xoogaa la isku khilaafsan yahay halkan aayad ma tahay mise aayad maaha oo siraaط aladiina ancamta calayhim halkaasi aayad ma tahay mise ma aha khilaaf baa ku jira bayna alculamaa marka qadar yaroo culammadu isku khilaafeen tirada waa jirtaa laakiin ma aha wax ka baxsan aan ku jirin baa lagu soo darayaa qur'aanka waa intaa musxafka ku qoran ziyaado kale ma leh laakiin mawdicani aayad ma tahay mise ma aha khilaaf ku jira iyagu waxay leeyihiin toddobiyo toban aayadood weeye caddiga kuufigana waa lix kun iyo laba aayadood weeye sida musxafka qoran hadda markaa tiradu marka ay ku taalo waa lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon warka soomaalida agtooda ka caanbaxay oo odhanaya aayadaha qur'aanku waa lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan waa waxaan jirin sax maaha tiradaa wax qabaa culammada kuma jiraan laakiin bacdulaayaat oo culammadu isku khilaafaan waa jiraan yani mawdicana aayad ma tahay mise ma ma lix kun iyo laba boqol iyo dhowr iyo tobanba mise waa lix kun iyo laba boqol iyo dhowr iyo labaatan mise waa lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon waa ahlumajara waxay leeyihiin faatima waxay akhrin jirtay qur'aan ka akhridaan saddex laabkii ah oo xaraf aanu kaga jirin ka akhridaan hadda waa saddex laab faatima akhrin jirtay yidhahdeen in la yidhahdo qur'aanku waa muxarafo waa la beddelay waa arrin markaa gaalnimo ah raafidadu waa isla ogol yihin oo warkaa way isku waafaqsan yihin inuu qur'aanku muxaraf iyo la beddelay waxaa la soo naqliyaa afar nin oo raafidadii ka mida iyagu inay yidhaahdeen maya qur'aanku muxaraf ma ahee ziyaado iyo nuqsaan midna ma lehe waa sidii loo soo dejiyey culammadooda kale markay ka jawaabayeen waxay yidhaahdeen hadalka ay yidhaahdeen afartaasi waxay u yidhaahdeen taqiyo taqyada dib baynu ka sheegi doonnaa insha allahu tacaala oo bimacnaa waxaynay aaminsanayn baa dadka si ay isaga dejiyaan ugu sheegayaan oo been ka sheegayaan caqiidadooda waxyaalahay qabaan bayna ka mid tahay nimanka la yidhaahdo raafidadu wujuubu taqiya taqiyadu inay waajib tahay taqiyadu waa maxay waa munaafaqayn marka ruux khilaafsan caqiidadaada aad la joogto run ha uga sheegin beenta u sheeg waxaad tidhahdaa ma qabo ma aaminsani hadduu xataa ku dhaariyo wallaha u mar nacdalbaa cidda qabtaa way kuu bannaantay keliya ma aha sunnay tahay ma aha faral waajibay tahay oo haddii laga tago diin la'aan ay tahay ilaa an tattaquu minhum tuqaah ayay xaqdarre u deliishanayaan aayaddaasina waxay ku saabsanayd gaaladu markay ka xoog roonaato oo ruuxii ay dirqinayso inuu afka baarkiisa uga odhan karo markaa waxa ay ku dirqinayaan isagaynay niyad ka ahayd gaaladaynay ku saabsanayd ikraah baynay ku saabsantahay dirqi oo ruuxii haddaan la ikraahin oo la dirqiin wixii xumaan tahay inuu ku hadlaa uma bannaana culammada qaarkood oo ku fasiraya mudaaraad iyo tawriye iyo wax la mida in looga jeedo yacni waa jiraan lakiin taas waa baab kale taqyada sharcigu wakhtiyada qaarkood uu rukhseeyey iyo taqyada ay markaa shiicada raafidaday qabaan waa kala duwanta shiicada raafidadu taqyaday qabaan shartiba ma aha qofka in laga awood roon yahay lana dirqiyo shartina ma aha ciddaasi inay tahay cid gaala ah bas caqiidadeeda hadduu khilaafsan yahay waxaad doontaad beenu sheegi kartaa dembina kuma qabtid bale haddaad ka tagto ayaad markaa noqonaysaa bay dhahaan gaal waxay ka soo naqliyeen imaamyaalkoodii inay yidhaahdeen attaqiyatu diinii wa diinu aabaa'i man laa taqiyata lahu falaa diina lah taqiyadu yadaa ii diin ah diintii aabbayaashayna ah kaan taqiyo lahayni diin ma leh ka mukhaalifka ruuxa khilaafsan ama ahlu sunnaha ah ruuxa aan beenta u sheeginoo caqiidada ka been sheeginoo odhan markaa sidaa ma qabno ma aaminsani dinba ma waxay yidhahdeen taariku taqiyati kaafirun ka taqiyada ka taga waa gaal iyo taariku taqiyati ka taariki salaa ka taqiyada ka taga waa mid salaadda ka tago kalu la mid yah taqiyada shareecadu ay wakhtiyada kood bannaysay waa ruksoo casiimada ka fiicanoo ruuxu inuu ku sabro diintii oo xaqa uu ku sugnaado ku adkaysto lagu dilaa way ka fadli badan tahay in waxa lagu dirqiya afka uga yidhahdo iyaga laakiin agtooda saa maaha yadaan laba dirqiyin ayay ku leeyihiin qofkaasi hadduu ku khilaafsan yahay si caqiidadii loo asturo oo wixii la qabay loo qariyo waa in markaa la yidhahdaa ma qabno waa in la inkiraayoo la dafiraa waa in laga been sheegaa saasay leeyihin marka waa diin munaafaqnimo iyo been ku dhisan waa mabniya cala alkadib wanifaaq munaafaqnimo iyo been bay ku dhisan tahay beentana shareecada waa lagu dhaleeceeyey allah wuxuu yidhi inamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illahi wa ulaa'ika hum alkaadibuun beenta waxa been abuurta un kuwaan aayaadka ilahay rumaynayn allah baa yidhi runtaa la amray yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wa kunuu maca asaadiqiin wuxuu ammaanay ilaahay saadiqiinta wasaadiqiina wasaadiqaat wuxuu amrayey nebigu sala allahu alayh wasalam runtuu amrayey waya'muruna biasalaati wasidqi waalcafaafi waasila wuxuuna amraa salaadda iyo runta ayuuna amraa iyagu beentiiyo munaafiqnimaday amrayaan wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wa ina alkadiba yahdii ila alfujuur wa ina alfujuura yahdii ila annaar wa ina arajula layakdibu xataa yuktaba cinda allahi kadaaba beentu waxay ruuxa ku hanuuninaysaa faasiqnimada faasiqnimaduna waxay ku hanuuninaysaa naarta ninku waa been sheegaya ilaa ilaahay agtiisa looga qoro inuu kadaab yaho been waas yahay xadiiska bukhaariga iyo muslimka marka waa diin diinta raafidadu munaafaqnimo iyo been bay ku dhisan tahay lamaba aamini karo ruuxii hadduu markaysagaa yani ka diin yeelanaayo inaanu runba sheegin oo hadalkiisa daacadda ah iyo hadalkiisa beenta ah oo taqiyadii ah lama kala garanayo hadalkaynu soo raraynaa ku saabsanaa inay aaminsan yihiin qur'aanku toddobiyo toban kuna aayadood inuu yahay kutubtooda kitaabkay ugu qabaan inuu ugu saxiixsan yahay oo ugu sixannimo badan yahay oo bukhaariga la mid yahay waa kitaab la yidhahdo alkaafi kaafiga laftiisaa qoraya can abi cabdillaahi qaala ina alqur'aana aladii jaءa bihi jibriilu ilى muxamadi salى اllahu عaleyh wasalam sabcata cashara alfi aayah waa toddoba iyo toban kunoo aayadood kaafiga juska labaad lix boqol iyo afar iyo soddon safxada abay kaga taallaa macnaheedu waxay tahay lix kun iyo maxay iskaga dhacaan toddobiyo toban kun oo aayadood iyo lix kun iyo wax yar yani aad bay u kala tegan yihin waxa kale kutubtooda ku qoran inay a'imadooda qaarkood ka sheegeen lowlaa annahu ziida fii kitaabi illahi wa nuqisa minhu maa khafiya xaquna cala dii xijaab kitaabka ilaahay in waxna lagu daray waxna laga saaray haddaynay jiri lahayn xaqa yagu ma qarsoomeen ee wuxuu u qarsoomay isagii baa lagu tasarufoo waxna waa laga saaray waxna waa lagu daray waxa qoraaya kutub badan baa qoraysa oo kutubtooda ka mid ah oo bixaarul anwaarku ka mid yahay juska sagaaliyo labaatanaad safxadda soddon oo tafsiirulcayaashi ka mid yahay juska koowaad safxadda saddex-iyo toban oo kaafigu ka mid yahay waxay kaloo leeyihiin tartiibtii aayaadkaa lagu tagrifalo waa la qadimo waa la akhira hadda mashaayikhdooda waaweyn casriga ah qaar ka mid a ah, kuuraani nin la yidhaahdo waxa uu leeyahay aayaddan suuratulaxzaab ku jirta ee aayatu tahiir wuxuu leeyahay aswaajtii nebiga aayadihii ka warramayaa la dhex geliyey oo inta ka horraysana waxay ka warramaysaa zawjaadkii nebiga sala allahu alay wasalam inta dambana waa ka warramaysaa waxaa loo geliyey si masalada loo qaso mawdicaa ma lahayne mawdic kalay lahay codkiisiibaa internetka ku duuban isagoo saa ku hadlaya isagoo maqal iyo muuqaal ah meelo badan oo kale yidhaahdeen waxa weeye si siday ahayd waxbaa laga bedelay tartiibtu saa ma ahayn marka qaarkood hadalkay odhanayaan yani waa taqiyo kutubaabay ka qoreen dabrasi nin la yidhaahdaa oo mashaa'ikhdoodii waaweynaa ka mid a waxa uu qoray kitaab lahaa faslu lkhitaab fii isbaati taxriifi kitaabi rabbi alarbaab waa kitaab magicii eraan baana lagu daabacay kitaabka cunwaankiisu wuxuu yahay kitaabkii ilaahay in la taxriifiyo la beddeluu sugayaa wuxuu soo arooriyey riwaayaad fara badan oo laba kun oo riwaayo ku dhow oo uu leeyahay labadaa kun ee mid waliba waxay sheegaysaa in qur'aankii la bedelo lagu tagrifalay kutubo kaley ka qoreen qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ka mid tahay daruuriyaadka yani madhabu araafida waxyaalaha daruuriga ay aaminsan tahay bay ka mid tahy bay yidhahdeen waxau odhanayaa nicmatullahi aljazaa'iri nin la odhan jiray oo raafidadii ka mid a ah culammadoodii oo dabrasi ka sii horreeyey ina alakhbaara adaalata cala dalika taziidu cala alfay xadiis axaadiista ku tusinaysa buu uhi qur'aanka in la beddeley oo sidii loo soo dejiyey aanu ahayn laba kunoo xadiis waa ka badantay axaadiista ku saarootay ma beentood wax jira maaha akaadiibtiiyo beenahay samaysteen bay ka mid tahay khumayni iyo culammadooda kaleba waxay qabaan inuu qur'aanku muxaraf yahay saasay qabaan kutubahoodana ku sheegeen xataa ducada ducaaulacni salaatulacni ay yidhaahdaan ducadaas abubakar iyo cumar markay nacdalayaan waxarafaa kitaabaka ayaa ku jirta ducadaana fadli weyn bay u sheegeen oo yidhahdeen fadligaasaa laga helaya khumaynina wuxuu ka mid ahaa ducadaa qoladii saxiixday iyo culamo badan oo kaleo culamadooda ka mid ah waxaa ka mid a caqaa'idda ay qabaan nimanka raafidada la yidhaahdaa saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam inay gaalaysiinayaan oo ay leeyihiin saxaabadii nebigu way gaaloobeen diintii bay ka baxeen oo waa ka noqdeen midhar ka midaan gaaloobin bay yidhaahdeen midharhkaa riwaayaadka qaarkood waxay yidhaahdeen saddex weeyi saddex mooyaane intii kaleoo dhan baa gaalowday yidhahdeen riwaayo labaad waxay leeyihiin maya shan mooye intii kalaa gaalowday riwaayo saddexaad waxay leeyihin toddoba mooyaane intii kaloo dhammi milladda waa ka baxda waa gaaloobeen marka saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waa gaalaysinayaan kitaabka bukhaarigooda uga dhigan waa kaafiga weeyaane waxay a'immadoodii qaarkood ka sheegeen way ku been abuuranayaane kaana annaasu ahla riddatin bacda annabiyi sala allahu alayh wasalama ilaa alaasatan المقداد بن أسود وأbu dri الغiفاariي وسلmaan الفاrisiي yani dadkii waxay noqdeen ahlu ridday noqdeen oo miladii bay ka baxeen saddex mooyaane saddexdaasina waa abu dri الغiفاari iyo سلmaan الفاrisi iyo miqdاad ibn أswad waxa la yaab leh saddexda midnaba aalubeytkii kuma jiro cali kumay darin xasan kuma darin xuseen kuma darin ibnu cabbaas kuma darin cabbaas kuma darin yacni dhammaan waxa weeye cumuumka waxay noqonaysaa kufriga in lagu camimo furuuculkaafiga hadalkaasi ku yaalla kitaabu rawda safxadda markaa boqol iyo shan iyo toban riwaayo labaad waxay sheegaysaa afar mooye inta kalaa gaalowday inay yidhaahdeen oo cali ay ku soo dareen haddii la odhan lahaa kaana naasu markay leeyihiin waxay u jeedaan ciddaan aalubaydka ahayn oo saxaabada kaley ka hadlayaan waxaa ka qasaysa riwaayada kale cali ay ka soo reebeen ee labadii isii inanna aynay soo reebin xasan iyo xuseen haddana waxay leeyihiin a'immo macsuumiin ay ahaayeen xasan iyo xuseen riwaayo saddexaad bay waxay gaadhsiinayaan toddoba oo camaarna waa ku soo darayaan riwaayo shanaad iyo riwaayo yacni waxa weye shan sheegaysa iyo riwaayo toddoba sheegaysa tirada ugu badan ay soo reebeen waa toddoba qof intii kale oo dhan waa kufaar bay yidhahdeen waxay ugu necab yihiin saddexda khulafadee hore abubakar iyo cumar iyo cusmaan saddexdaasay ugu necab yihiin jibti iyo daaguut bay ula baxeen abu abubakar iyo cumar salaad bay tukadaan salaatulacni la yidhaahdo salaada maxaa lagu sameeyaa abubakar iyo cumar baa lagu nacdalayaa oo waxa dhaha allaahumma alcan taaguutay qurayshin wa marna waxay u soo naqliyaan taaguutay qurayshin wa sida carabi ahaan waafaqsanna sida dambay noqonayso kutubahooda qaarba mid bay qorayaan labadii taaquutee quraysheed iyo labadeedii jibti ilaahu nacdal oo abubakar iyo cumar ah iyo labadeedii sanam labadoodii habloodna iyagana nacdal labada hablood ay sheegayaan waa maxay waa caaisha iyo xafsa labaduba waa ummahaatulmu'miniinkay ka mid yihiin way nacdalayaan aayaadka qur'aanka haddaad aragto waxaad arkaysaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyadoo ilahay ah allah wuxuu yidhi والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walanصaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada muhaajiriintii ansaartii horreeyey iyo kuwii raacayee sida qumane wanaagsan u raacayba ilaahay waa ka raali noqday iyaguna ilaahay waa ka raali noqdeen jannooyin ay ku waarayaanna ilaahay waa u diyaariyey shiicadii raafidada ahaydna waxay leeyihin maya gaalay ahaayeen oo naartay gelayaan waa ahlu naar oo iska daa yagee ruuxa abubakar iyo cumar gaalaysiin waayaa gaalay yidhaahdeen oo kutubahoodu qorayaan hadduu abubakar iyo cumarba gaalaysiin waayo isaga laftiisu waa gaal bay yidhahdeen nawaasibtaanu ka mid yihi wuxuu kaloo allah yidhi muxammadun rasuulu llah wاladiina macahu ashiddaءu clى اlkufaari ruxamaءu baynahum taraahum rukcan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwana siimaahum fii wujuuhihim min ahari الsujuud dalika mahalhm fi الtawrah wmahalhm fi اlinjiili kazarcin akhraja shaطcahu faآazarahu faاstaklada faاstawى clى suuqih yucjib الzuraaca liyagiida bihim اlkufaar allah wuxuu inoo sheegayaa nebi muxamed sala allahu alayh wasalam kuwii maciise ahaayee weheliyey wanaagga ay ku sugnaayeen inay gaalo ku adadkaayeen inay mu'miniinta iyo dhexdooda isu naxariisan jireen inay cibaado badnaayeen inay cibaado badna taraahum rukacan sujadan yacnii waxaad arkaysay yacnii xaalay rukuuc badan yihiin oo sujuud badan yihin waxayna camalladaa ula iman jireen raalli ahaansho ilaahay iyagoo raadinaayo baatinkoodiiba xataa la taskiyanaya la ammaanaya yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana shiicadii raafidadiina waxay leeyihin maya waxay ahay inkaar qabayaal aan khayr lahayn ya way munaafiqaynayeen ku leeyahay abubakar iyo cumar iyo cuثmaan xataa kutubahooda qaar waxay qorayaan nebiga salى اllahu عalayh wasalam abubakar wuxuu u soo kaxaystay godkana ay u wada galeen si aanu gaalada ugu sheegin hadda ka ujeeddada nebigu u soo kaxaystay gaalada yaanu kuu sheegin bay ahayd sidaasuu marka u kaxaystay bay yidhahdeen godkana ula galay waxaana la ogsoon yahay gaaladu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo abubakar isku sibay u raadinayeen mid waloo labadooda ka mida kii nolol ama geeri madaxiisa ku keena ama nolol ku keena geel baa loo ballan qaada fadaa'ishiisay ka mid tahay ilaahayna ku ammaanay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah markii la ysku qabtay xilka yaa qabanaya cumar wuxuu yidhi waryay u sugnaatay id humaa fi lghaari yay u sugnaatay kaa nebiga godka kula jirayuu ahaa ee ilaahay aayadda ku sheegay waxaa lihi abubakar haaniya tnayn yay u sugnaatay buuhi waa abubakar baa layidhi id yaquulu lisaaxibihi saaxibka nebiga ee aayadda lagu sheegay markaa kumuu ahaa abubakar baa layidhi hadda waa saddex arrin arrinoo saddexduba aayad quray ku sugan yihiin dee kaacidu uma dhiganta buuli isagaa u xaqle a'immadii aalubaytka qaar ka midaa ah la weydiye oo la yidhi abubakar iyo cumar meeshay nebiga ka joogeen bal ka warran wuxuu idhi iminka qabrigooda eeg halkay hadda ka joogaan bay ka joogeen soo meel kulama aasna hareerihiisiisoo kuma aasna halkay hadda ay ka joogaan bay markii horeba ka joogeen waa a'immada aalubaytka ay isku dhedhajinayaan shiicada raafidada ahi ayaa qaarkood sidaa ku jawaabeen cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah wuxuu yidhi laba arrin habeen habeennadii abuubakar ka mid ah iyo maalin maalmihiisii ka mida ah, labada midna wax u dhigmaa ma jiro habeenku waa maxay waa habeenku godka kula jiray maalintana maxaa laga tilmaamayaa waa maalintii markaa gaaladii waa maalintii carab in badanoo ka mida ah ay ridowdo oo diintii ay ka baxday mawqifka xaasimka ee go'aanka ah oo in ahlu riddaha la dagaalamo qaadashada uu qaatay ah iyadana wax u dhigmaa ma jiro godka markuu doonayay nebigu inuu galo sala allahu aleyh wasalam abubakar wuxuu yidhi ha gelin aan kaa soo tijaabiyo sida haddii wax ku jiraan aniga lay asiibo waxaas ii haleelaan oo adiga aan dhibi kuu gaadhin markaasuu godkii waxa weeye galay gacantuu mariyey godad buu ka helay ku jira oo godka ka mid ah godadkii buu gufeeyey maryihiisu u jeexjeexay yacni god baa hadhay dadkiiba adinkiisa saaray markaasuu yihi soo gal dhabta abubakar buu markaysaga nebigu ku jiibsaday sala allahu aleyh wasalam dadkaa haddii bahal ka soo baxana addinkaaga ha qaniinay nebiga aanu asiibin buu lahaa bahal baa ku jiro wuu qaniini ax ah, ma odhan nebigoo hurdo inuu toosiyuu karaahiyeysta dareenkii xanuunka isagaan ax ah odhan ilmadii ka soo dhacdaa marka markaysagaa nebiga ku dhacday markaasuu dareemay maxaa jira buui markaasuu u sheegay markaasaa nebigu sala allahu alay wasalam ku tufay biririx bay markii tidhi way dantay berigii dambe marka ayay ku soo kacdoomi doontaayo yacni suntii markii dantay eelkeedu marka dambe u dhiman doonaa halkaasuu kula jiray xataa abubakar yacni reerkiisii waa ogaa nebigii abubakar halkay ku jiraan haddana waxay ka sheegayeen ma jirin ina abubakar halkaasuu ugu imanayay saqda dhexe markaasuu war wixii jira ayuu markaas soo gaadhsiinayey iyo waxay berri ku talagashadeen ku talagashan yihiin ay ku tashadeen markaasuu dabeedna laaban jiray si waagu ugu beryo maka dhexdeeda asmaana binti abibakarna halkaasay intay soo qaaddo raashinka u keeni jirtay oo dabeedna godka u keeni jirtay godku halku ku yaallaa buur dheer fiiqeeda sare ku yaallaa qaaru sawr buurtaasay marna la sii kori jirtay marna kala soo degi jirtay inaan dhallinyaro ah wuxuu igu yidhi buurtii baan waxaan isbalgodkii soo eegoo cibaado ahaan markaa ugama jeedina inaan soo eego keliyaan uga jeedin gaadhaan watoo gunteedaan dhigtay buui buurta koritaankeedaan bilaabay buuhi meel dhexoo buurta ka mida ah markaa masjid ka dhisan yihi masjidkii baan kusii tukaday markaan saacad korayey casar markaan kusii tukadaan deedna dhaafa laba saac iyo badh baa koritaanku igu qaatay buuhi si aan godku halkuu kaga yaallo buurta u gaadho kollay ruuxa markaa dee buur ku koray iyo ruuxa kale isku mid maaha ruuxa buur ku koray orodna waa ku kora orodna waa kaga soo degaa halkaasay asmaa marna raashinka la koraysay marna kala soo degaysay oo wakhtiyo aan la dareemaynin ay markaa tegi jirtay saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay qur-aanka waa ku ammaana ma dhaleecayntii cayda raafida ay caayayso shiicada raafidadii baynu qaadannaa mise ammaanta ilaahay ammaanaynu qaadannaa rumayna waajibku wuxuu yahay ammaanta ilahay iyo rasuulkiisu ammaanay inaynu qaadanno o oo rumayno muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadlan min allahi waridwaana iyaguna waxay leeyihin munaafiqiin iyo gaalay ahaayeen wuxuu allah yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacada allahu اlxusna yacni ma sinna fatxigii horteed kuwii wax baxsaday ee jihaaday oo gaalo la jihaaday iyo kuwii dabadeed yacni jihaaday oo wax baxsaday labadaa qole ma sinna way kala mudan yihiinoo qolada horaa mudan oo fadli badan wa kullan wacada allahu lxusna qolo kastoo labada qolo ka midaba ilaahay wuxuu u ballanqaaday tii wanaagga badnayd ta wanaagga badnayd waa tuma waa janno wa kullan wacada allaahu alxusna binasi alqur'aan aayaddii tawbana waynu ku soo aragnay wa acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar jannaadkaasuu ilahay u diyaariyey waa jannaad abadi ah iyaguna waxay leeyihin gaalo ahlu naaray ahaay waxaan faraha gacmaha gaadhin bay ka soo reebayaan oo saddex ama afar ama shan ama toddoba ay odhanayaan ahlu beytka meeye cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabbaas ibnu cabdilmualib iyo yani waxa weye awlaadu jacfar iyo yani waxa weye dhammaan waxay raacsiiyeen qolyaha ay gaalaysiinayaan gaalay u qabaan bale xasan iyo xuseen riwaayaadka qaar ka soo reebi maayaan waa tanaaqudaadkooday ka mid tahay walow kaana min cindi hayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira shaygu haddaanu xaq ahayn waa isburiyaa waa isdarayeeya waa iska hor yimaadaa siduu hadalkooda isu burinaya waa saas oo isaga hor imanaya aayaadkii suuraة اlxashri ilahay waa ku ammaanay lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina أkhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum asaadiquun waxaanu ku sheegay ilaahay muhaajiriintu inay saadiqiin yihiin oo iimaankoodii ka run sheegayaan sidqi ay iimaankii ka run sheegayaan baa rabbi uga markhaati kacay yana waxay leeyihin saadiqiin ma ahayne munaafiqiin bay ahaayeen waaladiina tabawa'uu addaara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'hiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ansaartiina ilaahay wuxuu u sheegay inay muflixiin yihiin ahlul iimaanna ay yihiin waxaa la yidhaahdaa a'immadii hore selafka qaarkood ayaa nin raafidii u yimi markaasuu saxaabadii wax ka sheegay markaasuu yidhi kuwa aayaddaa lagu sheegay miyaa tahay lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim markaasuu yidhi maya waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim miyaa tahay buu yidhi markaasuu yidhi maya haddaba anna waxaan ka markhaati kacayaa buu yidhi tan saddexaadna inaanad ahayn waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu mu'miniintii saddexdaa qaybood baa loo qaybiyey qolo muhaajiriin ah qolo ansaar ah iyo qolo ka dambaysoo lisaankoodu uu yahay inay u duceeyaanoo ammaanaan axaadiista nebigu ku ammaanayaan waa badanta aayadka suuratu lfatxi baa ka mida laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajarati facalima ma fii quluubihim faأnzla الsakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba aayaadka suuratu lfatxi ayaa ka mid ah aayaadka ammaanaya saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam rabbina wuxuu sheegay inuu ka raali noqday ahlu baycati ridwaan saxaabadaa nebiga baycada la gashayna kun iyo afar boqoloo saxaabi bay ahaayeen nebiguna waa sii caddeeye oo wuxuu yidhi laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta ashajara naar geli maayo ruux bayca ku galay geedka hoostiisa wax naara geli maayo ilahay iyo rasuulkiisa ammaanay yana waa dhaleecaynayaan waa canjarafaynayaan waa gaalaysiinayaan milladay ka saarayaan diintu xagge inooga timi saxaabadii baa inoo soo rartay haddii saxaabadii la dhaleeceeyo la yidhaahdo cuduul ma ahayn oo laguma kalsoonayn oo kufri iyo faasiqnimay u saaxiib ahayeen haddii la yidhaahdo macnaheedu waxay tahay diinkay soo rareenna lama qaadan karo waayo faasiq warkii waa in la yska hubsadaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu markhaatiyadii soo raray diinta haddii la jarxiyo oo la duro dee diinkay soo rareenna waxay noqonaysaa in la duro waa ka laazimaysa waa ka dhalanaysa nimanka raafidada la yidhaahdo caqaa'iddooda waxaa ka mid a inay zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam ay dhaleecaynayaan oo caaisha zinay ku ganayaan ilaahayna zinada waa ka beri yeelay kutubahooda qaarkood waxay qorayaan sida nin mashaayikhdooda ka midoo majlisi la odhan jiray oo xaquulyaqiin kitaab la yidhahdo qoray wuxuu yidhi idaa dahara almahdiyu fainahu sayuxyii caaishata wayuqiimu calayha alxad mahdigu markuu soo baxo caa'ishuu soo noolaynayaa xadkii baanu ka jarayaa xaddu zina ilaahayna zina waa ka beri yeelay oo waxa uu rabbi sheegay inay ifki tahay toban aayadood oo qur'aan oo suuratu nuur ku jiraa ku soo degay beriyeelka la beri yeelayo caaisha oo la caddaynayo inay beri ka tahay ifki inay tahay baanu allah ku sheegay dib dambe in xumaantaa loogu ganana rabbi waa inaga waaniyey yacidukum allahu an tacuuduu limilihi abada ilaahay wuxuu idinka waaninayaa inaa weligiin dib ugu noqoto arrinkaa raafida waxay leeyihiin maya zaaniyad bay ahayd mahdigaa soo noolaynaya xadkiina isagaa ka jaraya waa takdiib la beeninaayo yacni hadalkii ilaahay oo iyadoo ilaahay beri yeelaa la odhanayaa beri ma aha waana kufri iyo gaalnimo ta kale zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam marnaba inay zina ku dhacaan ma dhici karto waayo nebigu waa tayib zawjaadkiisuna waa tayibaat waa qaar waan wanaagsan oo dhowrsoon oo cafiifaad ah caqaa'iddooda waxaa ka mid a nimanka raafidada la yidhaahdaa waxay leeyihiin aakhiro khalqiga waxaa xisaabaya caliy bna abi aalib isaga xisaabta tawalli'aya oo xisaabaya bay yidhahdeen dabeed shiicadiisa wuxuu odhanayaa jannada gala mashaayikhdooda shiikh ka midi ah waxa uu yidhi waa majlisii shiikhoodii la odhan jiraye ina amiira almu'miniina calayhi asalaamu ladayaanu nnaasi yowma alqiyaama isagaa dadka aakhiro xisaabaya bixaaru lanwaarka juska sagaal iyo soddonaad safxadda laba boqol kutubo kale oo kutubahooda ka midina arrinkaa waa qoriya waxaa kutubahooda qaarkood ku yaalla jannada in loo abuuray aalubeytka naartana ciddii la collowda in loo abuuray waxay yidhaahdeen inamaa khuliqat iljannatu liahli اlbeyt wاnnaaru liman caadaahum almacaalim الzufla kitaabkooda la yidhahdo ayaa qoraya safxadda laba boqol iyo koob iyo konton warka ku saabsan waxaa dadka xisaabaya cali dee waa war baailah ilaahay waxau idhi ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum cali baa xisaabaya lama odhan ilahay isagaa sheegay inuu xisaabaayo waxay ka mid tahay shirkiyaadka iyo kufriyaadka ama gaalnimada ay aaminsan yihin bay ka mid tahay waxyaalahay qabaan waxaa ka mida ay aaminsan yihiin a'immada aalubaytkay sheegayaan inay leeyihiin qaybkay og yihiin waxay u qabaan inay wax walba og yihiin wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona wax walba waa ka warqabaan qabaan bay yidhahdeen wuxuu qorayaa kitaabkooda bukhaariga uga dhigan ee alkaafi la yidhaahdo baabu ana ala'imata calayhim asalaam yaclamuuna mataa yamuutuun wa annahum laa yamuutuuna ila biikhtiyaarin minhum waxay ogyihiin bay yidhahdeen a'immadaasi goortay dhimanayaan waa og yihin iyagoo iyagu doono mooyaane mana dhimanayaan ka hor ma dhimanayaan kulayni waxa uu ku keenay kaafigiisa wuxuu kaga dhacaa markaa juska koowaad laba boqol iyo siddeed iyo konton ilaa laba boqol iyo lixdan baab kale wuxu uhi baabun wa annahum yaclamuuna ma fi damaa'iri wa cilma almanaaya waalbalaaya wa fasla alkhitaabi waalmawaaliid waxay og yihiin waxa qalbiyada ku jira a'immada aalubeytka ay sheeganayaan labiyo tobanka imaam cali laga bilaabo kay leeyihiin godkuu galay lagu soo khatimo wax walba waa ogyihin bay ku lihin waxay ogyihin bay dhahaan waxa qalbiyada ku jira waxay ogyihin goorta la dhimanayo waxay ogyihin balaayooyinka dhacaya waxaa qoraya bixaaru lanwaar ayuu majlisi ku keenaya juska lix iyo labaatanaad boqol iyo toddobiyo soddon iyo boqol iyo saddex iyo konton taas macnaheedu waxay tahay cilmulghaybkii in loo sugayo ilaahay cidaan ahayn weliba waxay sheegayaan ma kutubahooda qaarkood ay qorayaan yacni maa kaana iyo wamaa yakuunu mid walba inay ogyihin wixii hore u jira iyo waxaa jiri doona allah wuxuu yidhi qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waalardi alghayba ila allah yani haybka allahoo qura og yagu waxay leeyihin a'immadaydu waa ogti wuxuu allah yidhi wacindahu mafaatixu اlghaybi laa yaclamuha ilaa hu ilahay agtiisoo keliya waxa ahaatay mafaatixu اlghayb allah mooyaane cid kalena ma oga allah mooye cid kale ma oga yare waxay leeyihin a'immadayadu waa og tahay waa arrin gaalnimo ah weeye in cilmulghaybkii loo sugo yacni ligayr illaah oo lehe wax walba waa og yihiin waxay noqonaysaa gaalnimo nebiyada waa jirtaa in qadar laga ogeysiiyo laakiin waa qadarka loo waxyooday keliya wixii kale dadkay kala mid yihiin intaa loo waxyoodee laga ogaysiiyey mooyaane inta kale nebiyadu dadkay kala mid yihiin caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul waxay aaminsan yihiin nimankaas raafidada la yidhaahdaa imaamyaalkoodu inay ka fadilan yihiin oo ka mudan yihiin nebiyad iyo malaa'igtaba oo cali iyo xasan iyo xusein iyo caliy bnu xusein iyo maxamed ibnu cali maxamed albaqir iyo jacfar asaadiq iyo musa alkaad ilaa aakhirihi waxay leeyihiin yani nebiyada iyo malaa'igtaba yagaa ka mudan saasay leeyihin waxa uu soo naqlinayaa kitaabkii kaafigu inay yidhaahdeen jacfar asaadiq baa wuxuu yidhi warabbi haadihi alkacbati alaaa maraat low kuntu bayna muusa waalkhadiri laahbartuhuma anii aclamu minhuma wala anba'tuhumaa bima laysa fii aydiihima saddex goor intuu ilaahay ku dhaartay way ku been abuurtaan raafidadu iyo wax badanoo aanu odhan bay ka sheegaan oo kadib iyo iftiraa'ah waxay yidhaahdeen saddex goor intuu dhaarto wuxuu ku dhaartay haddaan muuse iyo khadir dhex joogi lahaa waxaan uga warrami lahaa inaan ka cilmi badanahay labadoodaba waxaana uga warrami lahaa waxaan labadooda midnaba hayn bukhaarigoodaa qoraya kitaabka bukhaariga uga dhigan siday sheegteen alkaafi juska koowaad laba boqol iyo lixdan ilaa laba boqol iyo koob iyo lixdan bixaarulanwaarkaa qoraya juska lix iyo labaatanaad safxadda boqol iyo afar iyo sagaashan khumayni laftiisu wuxuu yidhi waina min daruuriyaati madhabina ana lia'immatina maqaaman laa yabluguhu malakun muqarab walaa nebiyun mursal madhabtayada aanu qabno waxyaalaha daruuriga ah ee lagama maarmaanka ah in la rumeeyo waxaa ka mid ah inay imaamiyaalkayaga u sugnaatay derajo aynay gaadhi karin malag xagga ilaahay loo dhoweeyey iyo nebi la soo diray toonna aanu gaadhi karin inay imaamayaalkayaga u sugnaatay oo aimadayada derajo aan malagna gaari karin nebina aanu gaari karin baa u sugnaaday waa arrin daruuri ah shayga daruuriga agtooda agtoodana shayga daruuriga madhabtooda u ah marka la inkirana gaalnimay ka dhaliyaan khumayni laftiisaasaa odhanaya waxaanu ku sheegayaa kitaabkiisa la yidhahdo alxukuumat alislaamiya waxaa ka mid ah hadalladay markaa ku cabirayaan mawduuca markay sheegayaan hadalka nicmatullahi aljazaa'iri ninka agtooda ninka la yidhahda culammadooda ka midii nicmatullahi aljazaa'iri la yidhaahdaa oo yidhi alimaamatu alcaammatu alatii hiya fawqa darajati اnubuwati wاlrisaala yani imaamadu derajada nebinimada iyo rasuulnimadaba waa ka sarraysaa dee waxaana la ogsoon yahay basharka nebiyada ugu fadli badan ciddii aan nebiye ahayn in nebiyada laga fadilaa waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa waayo waa takdiib qur'aankii la beeninaayo cidda rasuullada iyo nebiyada uu ilaahay ka dhigayo isagaa doortay marka cidduu nebinimada iyo risaalada u doortay bashar kalaa ka fadli badan in la yidhaahdaa waxay noqonaysaa kufri gaalnimay noqonaysaa waxay aaminsan yihiin a'imadoodu inay awoodi karaan dadka dhintay inay soo nooleeyaan tusaalena waa oo u yeella oo caa'ishaba waatay dhahan waa soo noolaynayaa waxay kaloo yidhahdeen abubakar iyo cumarna way soo noolaynayaanoo iyagana way cadaabayaan oo ciqaabayaan oo maalin walba intaasoo goor bay dilayaan markaasay haddana soo noolanayan markaasay dilayaan markaasay soo noolanayan markaasay dilayaan abubakar iyo cumar waxaa ka mid mida ah waxyaalahay qabaan arladu inay imaamka u sugnaatay arlada calaa iska lahaa bay yidhahdeen iyo waxaa ku guda sugan kadibna tafyiirtiisii a'immadiiyo imaamyaalka noqotaa iyaguna lahaa siday doonaan bay u geli karaan bukhaarigoodu wuxuu qorayaa kitaabka bukhaariga uga dhigan baabun ana alarda kullaha lilimaam arladu dhammaanteed imaamkay u sugnaato iska leh abu cabdillaahigii waa jacfar usaadiqa ay ku been abuuran jireen bay waxay ka sheegeen waa beentoode ina addunyaa waalaakhirata lilimaami yadacuhaa xaysu yashaa ifkiyo aakhiraba imaamkay u sugnaato meeshuu doonuu dhigaya dee ilaahayna wuxuu inoo sheegay inay ilaahay u sugnaatay ya wa ina lanaa lalaakhirata waluulaa ifkiyo aakhiraba inay allah u sugnaadeen buu rabbi inoo sheegay ina alarda lilahi yuuriuhaa man yashaa arladu ilaahay bay u sugnaatay yana waxay leeyihin imaamkay u sugnaatay hada kufr waa takdiib lilqur'aan waa qur'aankii oo la beenina waxyaalahay aaminsan yihin waxaa ka mid a caqiidat lbada wax la yidhaahdo badaagu waa maxay badaagu waxa weeye waa in la yidhaahdo ilaahay waxaanu hore u ogayn baa dib uga muuqday badaaga saasaa la yidhahdaa shiicadaa raafidadii waxay aaminsan yihiin caqiidadaa badaaga la yidhaahday aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin waxaanu ilaahay markii hore aan u daahir ahayn oo markii hore aanu ogayn ayuu dib ka ogaanayaa waxaana yidhahdeen wax ilaahay lagu caabudo badaagaa ugu fiican bukhaariga kitaabkooda uga dhigani wuxuu qorayaa can zuraarati bni acyan can bacdi ala'imati maa cubida allahu bishayin misl ilbadaa ilaahay laguma caabudo wax badaa' la mid ah wax ilaahay lagu caabudo waxa ugu mudan in la yidhaahdo waxaan hore markii hore ugu muuqan baa dib uga muuqanayo uu dib ka ogaanaya kaafigaa qoraya juska koowaad boqol iyo lix iyo afartan waxay kaloo ka sheegeen abu cabdillaahigii ay ku been abuuran jireen inuu yidhi maa cudima allaahu bimisli lbadaa ilaahay laguma weyneeyo wax badaa la mid ah nafsu lmasdar kaafiga ayaa qoraya safxaddii aynu sheegnu ku qoraya waxay kaloo ka sheegeen abu cabdillaahigy ay ku been abuuran jireen low calima annaasu ma fi lqawli bilbadaa'i min alajri ma fataruu can ilkalaami fiih low calima annaasu maa fi lqawli bilbadaa'i min alajri maa fataruu can ilkalaami fiih maa fataruu hadday dadku ogaan lahaayeen waxa ku sugan odrhodka la yidhaahdo badaa waxaan ilaahay markii hore u muuqan ama aanu ogayn buu dib ka ogaanayaa ama uga muuqanayaa ajarka ku sugan in sidaa la yidhahdo hadday ogaan lahaayeen mabay daayeen odrhodkay odhanayaan way ku wardin lahaayeen bukhaarigoodaa qoraya yacni ka bukhaariga uga dhigan juska koowaad boqol iyo siddeed iyo afartan bale qaarkood waxay sheegeen inay isku waafaqsan yihiin arrinkaas oo waxau odhanayaa shiikhoodii almufiid la odhan jiray ee qarnigii shanaad noolaa afar boqol iyo saddex iyo tobankii ayuu dhintay waitafaquu calaa iطlaaqi lafdi اlbadaa'i fii wasfi illaahi tacaala waxay isku waafaqeen imaamiyada ama raafidadu lafdulbadaa'in ilaahay lagu sifayn karo waxaan hore ugu markaa muuqanayn ama hore aan u ogayn baa dib uga muuqanaya in rabbi lagu sifayn karo bay isku waafaqeen waaba itifaaq ba dee taasina waa kufri halkay leeyihiin imaamyaalkayagu wax walba waa og yihiin oo wax walba waa ka warqabaan oo waxa hore u jiriyo waxa jiri doono wax ka diimooni ma jiraan bay haddana waxay leeyihiin ilaahay waxyaalaha qaarkood oo dib uga muuqanayaa jira waanu markii hore ogeyn waa kufri maqaam gaadhay makhluuq baana la fadilaya oo rabbi laga fadilaya cilmiga ilaahayna inuu waasiciyaho wax walba ilaahay ogyahayna yahayna adilada qur'aankaa sheegaysaa muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihin oo waa isku waafaqsan yihin waa caqiide kufri ah oo gaalnimo ah badaaga ay qabaan waxaa la yidhahdaa jacfar inankiisii ismaaciil markuu dhashay wuxuu yidhi baa la yidhi isaga ayaa imaam ah oo dabaday imaam noqonaya dabeedna isagoo nool oo aanu isagii weli dhiman baa inankiisii ka hor dhintay markaasaa beentay ka sheegayaan waxay tahay inuu yidhi ilaahay baa si kale u muuqatay inuu imaamkii isaga aanu kaa ka dhigin aniga dabadaye uu ka kale ka dhigo dabeedna inan dambu haddana markii dambe ku sheegay oo yidhi kanaa imaamkii ah waana badaagii bay yidhahdeen waxyaalaha ay aaminsan yihiin qolada raafidada la yidhaahdaa waxaa ka mid a shirkiga qur-aanka ku soo arooray waxay yidhaahdeen waxa looga jeedaa imaamnimada in wadaag la geliyo oo shirkiga waxaa laga tilmaamayaa yani shirkun fi limaama yani cali keliya imaam ah yacni mid kaloo la imaam ahaa markaa la noqonayay ma jirin mid la wadaagayay ma jirin mid uga horraynayana ma jirin waa taxriif markaa macnihii la taxriifinaayo oo shirkigii nusuusta ku soo aroortay lagu fasirayo markaa macno kale lagu fasirayo shirkigan waxaa looga jeeda tawxiidkii ilaahay in lagu shirki sameeyo muraadkaasaa looga jeeda shiikhooda caamili la yidhahdaa waxa uu ku yidhi kitaabkiisa mir'aatu lanwaar la yidhaahdo ina alahbaara mutadaafiratun fi ta'wiili الshirki biاllahi wالshirki bicibaadatihi bالshirki fi اlwilaayati wاlimaamah an yushriku maca alimaami man laysa min ahli اlimaamah yacnii nusuusta shirkiga ku soo aroortay ilaahay loo shirki samaynayo muraadka looga jeedaaba wilaayada iyo imaamada waa in shirki lagu sameeyo oo la yidhaahdo cali cid kalea la wadaagta imaamada ama abubakr ama cumar ayaa la wadaagaa shirkigu waa kaa waa taxriif adiladii sharciga ahayd la taxriifinayo la bedelay waxay kaloo ku fasireen lain ashrakta layaxbaطanna camaluk ay lain amarta biwilaayati axadi maca wilaayati caliyin calayhi asalaamu min bacdika layaxbaطanna camaluk sidaana usuululkaafiga bukhaarigooda ka ka dhigan weeyaane ayaa qoraya juska koowaad afar boqol iyo toddobiyo labaatan idan tawxiidkii ilaahay mi shirkigii ilaahay loo shariig samaynayaba waxaa laga dhigayaa cali baa mas-uuliyadda cid kale la wadaagtaa ama markaa cid kale imaam hortii noqotay muraadka looga jeedaaba inay intaa tahay waxyaalo badan oo kufriyaadah iyo caqaa'id badan oo kufriya ayaa hadalladooda koobsanaya wakhtiga ayaa dheeraaday kollay xalqa dambe insha allahu ayaa jiri doontaa xalqaddaa dambaynu bal hadda ku sii yara dhaadhaadi doonnaa ashyaada kaga sii warrami doonnaa والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك